بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وعلى مؤلفك رحمه الله تعالى فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح دفعا للعار فصل كان وحكو سابسين كفاءة kafaacadii ee loo eegayay nikaaxa si looga fogaado wax kasta oo ceeb keeni kara dafcan lilcaar kafaa'adani shardi oo ma aha nikaaxa asixitaankiisa laakiin waa xaq ay gabadhu leedahay iyo weligaba weliga iyo gabadha ayaa iska leh hadday doonaan way ridi karaan oo kafa'ada way ka tanaasuli karaan oo qof aan kuf ahayn gabadhii way guursan kartaa hadduu weligeeduna raalli ka yahay ay raalli ka tahy sida noo imaan doonta in sha allahu tacaala zawajahaa idaa zawajahaa haddii gabadhii uu guuriyo alweliyu weligii hayra kuf'in midaan gayaankeeda ahayn biridaahaa raalli ahaanshaheedana uu u guuriyo aw amase zawajhaa gabadhii uu u guuriyo bacduulawliyaa'i weliyaalkeedii badh ka mid ah weliyaashii almustawiina ee sinaa biridaahaa raalli ahaanshaheedana uu u guuriyey warida albaaqina intii soo hadhay raalli ahaanshahooda saxa nikaaxi waa asaxaya walow sawajahaa gabadhii hadduu u guuriyo alaqrabu weligii dhowaa hadduu u guuriyo biridaahaa raalli ahaanshaheedii hadduu u guuriyo qof aan kuf ahayn falaysa lilabcadi kii fogaa xaq uma leh ictiraadun inuu ka hor yimaado waayahay wuxuu ku yidhi haddii gabadhii eh, weligeedu uu guuriyo oo weligii munfaridka ee keligii ah sida aabbihii oo kale aabbaheed baaba u guuriyey ama adeerkeed oo keligii weli u ah oo cid la siman uusan jirin eh, ayaa mid aan kuf ahayn u guuriyey ridaheedana wuu u guuriyey ama awliyadii sinaa ee hal darajo ku sugnaa barkood sida walaaladii oo kale ama adeeradeed oo kale mid ka mida u guuriyey biridahana wuu u guuriyey inta kalena raalli bay oga yihiin ayaguna way fasaxeen dhammaantood waxay u guuriyeen hayra kufin midaan kuf u ahayn ayay u guuriyeen saxa waa asaxaya markaa nikaaxii taswiijkii wuu asaxaya mar haddii ayadiina raalli ay ku tahay weligeedii u guuriyena uu raali yahay hadduu mid yahay hadday koox yihiinna dhammaantood ay raali yihiin maxaa yaele kafaa'adu saan soo tilmaannay waa xaq ay gabadhu leedahay iyo xaq awliyadu ay leeyihiin mar haddii iyagu ay raalli ku noqdeen inay iska ridaanna cid u diidi karta ma jirto alimaamu shaafici wuxuu arrintaa u deliishaday fii kitaabihi اlum in nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu guuriyey hablihiisii uu u guuriyey asxaabtiisii bar ka mid ah nabigana waxaan ogsoonahay calayhi الsalaatu wasalaam cid kuf u ah inaysan jirin alimaamu subki wuxuu arrintaa kaga jawaabay wuxuu yidhi arrintaas wuxuu nabigu u yeelay calayhi الsalaatu wasalaam lidaruura yani waxaa suuragala nabiguna saa u sameeyey lidaruura daruuro darteed maxaa yeelay si hablihii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ay u tafiirmaan oo awlaad u helaan sida nebi aadanba calayhi الsalaam uu hablihiisii u guuriyey inamadiisii bar ka mid ah hablihiisii bar ka mid a ayuu inamadiisii bar ka mida u guuriyey lidaruura ayadna sidoo kale waxaa masaladan daliil u ah nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu u guuriyey faaطima binta qays waa qurashiyad ayaa wuxuu u guuriyey usaama ibni zayd oo ahaa mawle addoon la xoreeyey oo nabiga alayh slat slam iska lahaa muttafaqun calayh marka iskuma qalmaan kufr iskuma ah sida noo imaan doonto daaraqudnin wuxuu wariyey in cabdiraxmaan ibni cawf walaashi oo la dhihi jiray haala oo gabadh qurashiyada ahayd uu qabay bilaal ibn rabaax oo ahaa addoon u xoreeyey abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu sidoo kale saxeenka waxaa ku sugan miqdaad radi allahu tacaala canhu inuu guursaday dubaaca binti zubayr ibn cabdilmualib ayadna waxay ahayd qurashiyad asna qurashi ma ahayn dee qurashiyad inaan qurashi ahayn kuf oo ma ah sidana imaan doonta iyo adilo kale oo kala duwan ayaa arrintaa caddaynaysa zawajaha idaa zawajaha gabadhii hadduu u guuriyo alweliyu weligii hayra kufin midaan kufu ahayn biridaaha raalli ahaanshaheeda amase bacdu alawliyaa awliyadii barh ka mid a almustawiina ee sinaa biridaaha raalli ahaanshaheeda u guuriyaan kuf midaan kuf ahayn warida albaaqiina iyo kuwii soo hadhay raalli ahaanshooda saxa nikaaxigu asaxaya walow zawajaha haddii u guuriyo alaqrabu weligii dhowaa biridaaha raalliahaanshaheeduna uu guuriyo falaysa lilabcadi weligii fogaa xaq uma leh ictiraadun arrinta inuu ka hor yimaado yacni weliga aqrabka lagu sheegayo waxa weeye waa midka wilaayada iska leh sida aabbaheed oo kale maalan abcadkuna waxaa weeye midka aan wilaayada lahayn sida maalan walaaladeed oo kale ama adeerkeed oo kale hadduu joogo hadduu gabadhii aabbaheed u guuriyo adeerkeed kuma qabsan karo ama walaalkeed kuma qabsan karo aabbihi ooma dhihi karo eh, ninkan aan kufka ahayn maxaad ogu guurisay masaladana waxay ku saabsan tahay zawajahaa alaqrabu hayra kufin baa laga hadlaya wax laga hadlayo waa mid aan kuf u ahayn kii abcadka ah ma diidi karo ma dhihi karo seed ugu guurin kartaa nin aan kuf u ahayn gabadhii maxaa yele asagoo xaq uma leh gabadhii inuu u guuriyo haddii loo hadda u guurinaya xaq u leh dee weligan aqrabka ayaa hadda wilaayada iska leh marka maadaama asagu guurintuu aq u leeyahay kii abcadkaa ee wilaayada aq kulahayn uma diidi karo ma dhigi karo gabadhii inaan kuf oo ahayn ha u guurinin kafaa'ada la sheegayana dib bay nooga imaan doontaa iyadoo faahfaahsan mualifka inoo faahfaahin doona dhowaa wuxuu idhi walow zawajahaa gabadhii hadduu u guuriyo axaduhum awliyadii sinaa bihi ay bikayri اlkufi midaan ku fohayn hadduu u guuriyo biridaaha raalli ahaanshaheedana uu u guuriyo duuna ridaahum raalli ahaanshahooda la'aantii kuwii kale macnaha ee soo hadhay ayagoon raalliba ka ahayn lam yasixa taswiijkaas iyo guurintaasi asixi mayso gabadhan waxay lahayd awliyo siman sida maalan saddex nin oo ah. ayaa wilaayada iska lahaa dabeetana mid kamida ah ayaa walaaladii ayaa u guuriyey gabadhii nin aan kuf u ahayn ayada raalli ahaanshaheedana wuu u guuriyey laakiin kuwii kale raalli ma ah oo ayagu mayna fasixin oo raalli kamaan gabadha ninkaan kufka ahayn loo guuriyo tawiijkii ma asaxaya maya ma asaxayo sababtuna waa maxay maxaa yeelay kuwaa soo hadhay laftirkooda kafaaada xaq bay ku leeyihin gabadha in loo guuriyo qof gayaankeeda ah si aan ayaga lagu ceebaynin xaq bay ku markaa eh, ridahooda waa muctabar sida gabadha ridaheeda muctabar u yahay wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay yasixu qowlba wuxuu leeyahay maye walahum اlfasqu laakiin ayaguna way fasakhi karaan guurka haska asaxo ninka aan kufka u gabadha loo guuriyey ee biridaa bacdi alawliya lagu guuriyey waridaaha duuna rida albaaqiin intii soo hadhay lakin ina ka ahayn horta guurka haska asaxuu leeyahay laakiin kuwii aan raalliga ka ahayn way fasakhi karaan markuu guurku dhaco kadib ayay fasakhi karaan saasuu leeyahay maxaa yeelay wuu leeyahay kafaa'ala'aantu waa nusqaan marka ma diidayso inuu nikaaxii asaxo sida beecaba isagoo shaygii maciib yahay u asaxayay kadibna qofkii laga iibiyey shaygaas ceebta leh uu u fasakhi karay ee beeci wuxuu idhi wayajri اlqowlaani labadan qowl een hadda masladan ku soo marray waxay ku dareerayaan fii taswiiji اlabi aabbihii inuu u guuriyo bikran inan gashaanti ah sagiiratan oo yar aw mase baaliqatan weyn oo qaangaad ah hayra kufin midaan kufu ahayn bikayri ridaahaa raalli ahaansheeda la'aantiina uu u guuriyo fi ladhari qowlka muctamadka ah baailun ataswiiju اlmadkuuru guurintaa la soo sheegay baailun midaan asaxaynin weeyo baail ah wa fi laakhari qowlkan kalena ee dambe yasixu wuu asaxayaa walilbaaliqati tii qaangaarhka ahaydna waxay xaq u leedahay alkhiyaaru khiyaar bay xaq u leedahay qowlkan dambe markaan ku soconno walisagiirati tii yaraydna waxay khiyaar yeelan doontaa idaa balaqat markay qaangaadho labadan qowl ee aan na soo ee midna uu leeyahay gabadhii haddii lagu guuriyo ridaheeda nin aan gayaan u ahayn awliyadii kalena aysan raalli ka ahayn qowl uu leeyahay nikaaxi ma asaxaya waa qowlka muctamadka qowlka kalena uu leeyahay wuu asaxayaa laakiin awliyadii kale ayaa fasakhi kara nikaaxi labadaa qowl waxay ku dareerayaan hadii aabbihii uu u guuriyo inan yar oo bikra ah ama baaliqa ah nin aan kuf u ahayn isla markaana ayna ayadu raalli ka ahayn biayr ridaha ridaha waxay u celinaysaa tan baaliada waa qaydun fi baaliga tan baaliada oo muqeyd u yahaye sahiirada iyadu de ridaheeda muctabarba ma aha aslan marka baaliqadii haddii loo guuriyo nin aan kuf u ahayn raalina ayna ahayn ama inan yar loo guuriyo nin aan kuf u ahayn guurkii muxuu noqonayaa labadii qowl baa ku jira qowlka muctamadka wuxuu leeyahay guurkani waa baail oo waxba kaba jiraan weeye maxaa yeele wax faa'iidoo gabadha ugu jirta ma jirto iyo wax maslaxo ah maxaa yeelay ninkan u guurinaya gabadha hadduu xoolaheeda si aan maslaxa ugu jirin u maamuli lahaa oo maalan waxaan maslaxa ugu jirin xoolaheeda ku iibin lahaa baatil buu noqon lahaa tasarufkaas min baabi awlaa marka budcigeeda hadduu gabadhii u guurinayo min baabi awlaa inuu markaa uu buro qowlka muctamadka waa kaas qowlka labaad ee masalada ku jirna waa kiina soo dhaafay wuxuu leeyahay waa asaxayaa laakiin khiyaarka markan yaa yeelanaya gabadha baaliqada horta khiyaarka ha yeelato iminkada oo ninkan haddayna doonayn maadaama bikayr ridaahan inaan ku fahayn loo guuriyey iminkaba haska fasakdo haddayna rabin cid ku khasbaysa ma jirto sakhiiradana tan ayadoo iminka haska qabo ninkii laakiin markay qaan gaadho ilan qowlkeed hadda muctabar maehe markaa umay khiyaar yeelan doontaa waxa markaa khiyaarka gelinaya waa qowlkaa ee khilaaf alasax ah la soco waa qowlkan dambe kaasaa khiyaarka keenaya ila kan hore asag wuxuu leeyahay nikaaxi waaba baailba marka khiyaarba lama baaro wuxuu idhi wayejri اqowlaan labadii qowl waxay ku dareerayaan fii taswiij اlabi aabihin uu guriye bikran bikra sagiiratan oo yar aw masabaaliqatan mid qaangaada hayra kufin midaan kuf u ahayn bikayr ridaha iyadoon raalli ahayn uu guuriyo taa baaliqada ah fi ladari qowlka muctamadka ah baailun ataswiij madkuur guurintaa lasoo sheegay baailun mid baaila weeye wa fil aakhiri kan kalena yasixu waa asaxayaa qowlka labaadna wuu asaxayaa walilbaariqati haddaba gabadhii qaangaarhkeed alkhiyaaru khiyaar bay leedahay imikadanba walisahiirati tii yaraydna waxay khiyaar yeelan doontaa walisahiirati tii yaraydna khiyaarku u sugnaanayaa idaa balaqat markay qaangaadho isla khilaafka laftirkiisa ku sugan haddii weligii aan mujbirka ahayn sida maalan gabadha walaalkeed oo kale ama adeerkeed oo kale uu u guuriyey inaan kuf u ahayn isla markaana ayadu aysan ninkaa aysan dooranine ee laakiin ay dhahdo waxaan kuu idmay inaad ii guuriso laakiin ninkaa ii guuri mayn markaas wuxuu u guuri inaan kufu ahayn labadii qowl aan soo sheegnay ayaa ku jira qowlka muctamadkan wuxuu leeyahy waa baatil kan kalena wuxuu leeyahy nikaaxi waa asaxaya laakiin khiyaar bay yeelanaysaa gabadhi walow alabat hadday codsato man haweeney laa weliya lahaa wax weli aan lahayn an yusawijha sulطaanu sulطaankii inuu u guuriyo bikayri kufin midaan kuf u ahayn oo fa facala sidii uu yeelo lam yasixa ma asaxayo fil asaxi muctamad haddaan qabanno nin aan gabadh aan weli lahayn oo weli khaasaa ah loo jeeda halkan waa weligii gaarka ahaa ee awliyadii casabada ah ayna gabadhi lahayn oo marka ay codsato inuu suldaankii u guuriye nin aan kuf u ahayn gabadhi ayadaaba ka codsatay suldaankii nin aan kuf u ahaynna waxay tihi ii guuri asna wuu u nikaaxaasi ma asaxaya wuxuu ku ma asaxayo sida muctamadka khilaafka masalada ku jire oo waayo maxaa yeelay madaxweynahan gabadhan u guurin ama qaadigan ama garsoorahan wuxuu naa'ib yahay muslimiinta ayaguna dheef bay ku leeyihiin kafaa'ada maadaama muslimiinta uu yahay marka de khilaaf almaslaxa kuma tasarufi karo waa kii qaacidadu ahayd tasarufu alraaci manuuط biاlmaslaxa tasarufu alimaam fi الraciyati manuuط biاlmaslaxa waaya qowlka khilaaf alasaxna wuxuu leeyahy may waa asaxaya nikaaxi sida weliga khaaskaaba u asaxayo laakiin qowlkan dambe ee khilaaf alasax waxaa taصxiixiyey alimaam اlbulqini alimaam اlbulqini baa taصxiixiyey wuxuu yihi inama صaxaxu اlmusanif laysa bimuctamadin walaysa lishaaficiyi nasun shaahidu walaa wajha lah haddaba lagu haysta halkan wuxuu leeyahay imaamka eh, imaam nawwi wuxuu tasxiixiyey musanifku muctamad ma ah uu leeyahay imaam shaaficina masaladan nas arintan shaahid u ah lagama hayo wejna ma leh qowlka waaya waa yahay wa khishaalulkafaa'ati kafaa'ada ee sifaadkeedu waxaa weeye salaamatun ka ama ka badqabid min alcuyuubi ceebihii laga badqabo ceebihii day almuhbitati sugayay lilkhiyaari khiyaarki wa xuriyatun xornimo weeye farraqiiqu addoonkii laysa kufan kuf oo ma ah lixuratin gabadh xuro ah kuf oo ma ah walcatiiqu kii la xoreeyey laysa kufan kuf oo ma ah lixuratin asliyatin gabadh xor ahoo asliyad ah wa nasabu nasab weeye falcajamiyu kii cajamiga ahaa laysa kufa carabiyatin gabadh carabiyad ah kuf oo ma ah walaa hayru qurashiyin midaan qurashi ahaynna mukaafican mid kuf u ah ma aha qurashiyatan mid qurashiyad ah gabadh qurashiyada walaa hayru haashimiyin mid aan reer bani haashim ahayn oo mualibiyin reer bani mualib aan ahayn mukaafican mid kuf u ah ma aha lahumaa gabadh haashimiyad ah oo mualibiyad ah walasaxu muctamad waxaa weeye ictibaaru nasabi nasabkii in la ilaalinayo filcajami cajamta dhexdooda kal carabi sida carabta oo kale wacifatun dhowrsanaan weeye gabadhii ay ka dhowrsan tahay xumaanti oy diin leedahay falaysa faasiqun mid saaqid ah. kuf cafiifatin gabadh dhowrsoon oo cafiifad ah kuf oma ah wa xirfatun xirfo weeye fa saaxibu xirfatin dani'atin xirfad liidata midkii lahaa laysa kufa arfaca minhu mid ka sarreeya inantiisa kuf oo ma aha fakanaasun kii haddaba dhulka xaadhayay wa xajaamun kii dadka toobinayay wa xaarisun kii waardiyaha ahaa waraacin kii qowsaarka ahaa wa qayimu alxamaami iyo kii xamaamka horjoogaha u ahaa laysa kufa binta laysa kufa binti khayaain kii dawaarlaha ahaa inantiisa kuf oo ma aha walaa khayaadun kii dawaarlaha ahaana kufa binti taajirin aw bazaazin kuf oo ma aha inantii kii ganacsadaha ahaa ama dharlaha aha dharka iibinayay walaa humaa kii ganacsadaha ama bazaaska dharka iibinayay kuf oo ma aha binta caalimin ninkii caalimka aha inantiisa waqaadin kii garsooraha ahaa walasaxu muctamad waxaa weeye ana alyasaara hodantinimadii laa yuctabaru inaan la tixgelinayn halkan malifka wuxuu ku tilmaamayaa kafaa'adii aan ka soo hadlaynay sifaadka dadku ay isugu kuf iskugu noqonayaan ama geeyaanka iskugu noqonaya ayuu halkan ku tilmaamaya kafaa'adu luqatan waxaa weeye attasaawi sinaan wey watacaadul waa isla ekaansho iyo isudhigmid wey sharcanna waxaa weeye amrun yuujibu cadamuhu caaran waa arin la'aantiisu ceeb ay keenayso haddii waayo ceeb ka dhalanaysa marka sifaad ayaa jirta sifaadkaas culammadu isku khilaafsan yihiin laakiin jumhuur ulculamaa culammadu say u badan yihiin markii imaam laga reebo khisaasha noo imaan doonta badankood way qabaan ugu yaraan afar ka mid ah jumhuurulculamaa way qabaan alimaam maalik lakin wuxuu leeyahay khisaalulkafaa waa un labo waa addiinu waa alkhuluq diinka iyo akhlaaqdu weeyaan addiinu waalkhuluq inta kale waxba kama soo qaadayo wuxuu soo deliishanaya qowlka ilahi uu yaa ayuha الnaasu inaa khalaqnaakum min dakrin waunha wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum aayaddaa soo deliishanaya maadaama ilaahay uu yidhi ina akramakum cinda allaahi atqaakum ilahay agtiisa waxaa sharaf badan uguna maamuus badan qofka idinku taqwo badan marka taqwada unbaa lagu kala fadilmaya laa fadla licarabiyin cala cajabiyin walaa licajabiyin cala carabiyin ila bitaqwa iyo xadiidkii ida ataakum man tardoona diinahu wakhuluqahu fazawijuu marka axaadiitaasi nusuustaa soo deliishanaya lakiin culamada kale adilay soo deliishanayaan inaguna yani ma ahayn e, qaacidadan ku soconno kitaabkeen inaan dagaal la gallo oon dee madaahibta kale aan ku radinno waad fahantaa soo maa ku soconayna inaan madhabka horta fahanno manhajka haddaan fahanno madhabkeen haddaan fahanno madaahibta kale inaan fahanno way noo fududaanaysa waaya khisaarulkafaa haddaba kitaabku wuxuu sheegay lix lixdaas anna waa muctamad oo madhabka muctamad bay ku yihiin inkastoo culummada madhabka qaar ka mida ah ay dood ka keeneen midna khilaaf baa ku jiro laakiin sida muctamadka ah muctabar ma ah waa yasaarka iyo hodontinimada shanta muctamadka waxaa weeye nasab iyo diin iyo sanco iyo xirfo iyo ceeb la'aan shantaa weeye waa la nadmiyo waxaa la yidhi nasabun wa diinun sancatun xuriyatun nasabun wa diinun sancatun xuriyatun nasabun wa diinun sancatun xuriyatun faqdu اlcuyuubi faqd اlcuyuubi wafi lyasaari taradudu faqd اlcuyuubi wafi lyasaari taradudu haddaba waa shantaas yasaarkana waa ka u dambeeya ee lixaade kaa khilaaf baa ku jira waayahay haddaba khisaashaas ama sifaadka kafaada loo eegayo waxaa u horeeya mualif kaga bilaabay asalaamaةu min alcuyuubi اlmuhbitati اlkhiyaar inuu qofkii ka maran yahay ama uu ka badqabo cuyuubta sugaysa khiyaarka ceeb oo dhan lama dhihin ee waa ceebta sugaysa khiyaarka khiyaar nikaax baa laga hadlaya waa ceeba noo imaan doono mualifku dib ka sheegi doono baab gooni ah iyadoo faahfaahsan uu kaga hadli doono waxaa ka mid a sida waalidii oo kale ninka hadduu waalan yahay dee gabadh Eh, markaa eh, kuf uma noqonayo eh, haddii uu baras qabo ama judaan kuf uma noqonayo gabadhii waayo xataa hadday gabadhaasi ayada laftarkeeda ay waalanta ama judaankii laftirkiisa ay qabto ama baraskii uu qabay idna ay qabto maxaa yeele bini aadamku sidiisaba wuxuu ka biyadiidayaa wax naftiisa una ka biyadiidaya ayuu dad kale uga biyadiiday macnaha qofku naftiisa waxyaaba uusan yacani ka dhibsanayn ayuu qof kale ka dhibsanaya waaya marka cuyuubtaas eh, waa inuu ka baran yahay sidoo kale hadduu ninkii baalkii eh, go-an yahay aaladii amaba eh, uu caniin yahay oo dee unsa awood lahayn waxa wey markaa gabadhii qof uma noqonayo laakiin hadday iyadu raalli ku tahy gabadhii oy ninkan sidaa ku doonayso ninka ciniinka ah, ama majbuubka ah weliga oma diidi karo ila isaga lagu ceebayn maayo waafant sooma laakiin junuunkii iyo baraskii iyo judaankii iyo wuu diidi karaa junuunkii iyo haddii ay dalbato nin eh, waalan anaa rabo oo ii guuri aabo hadday dhahdo wuu u diidi karaa iyo nin judaan qaba iyo nin baras qaba iyo sababtoo ah sifaadkaas hadduu gabadhiiba u guuriyo nin leh dhowaan baa lagu ceebayn doonaa ceeb baa kaga imaan doonta weligii marka xaq buu ku leeyahay taas inuu u diido waayahay taasi haddaba waa eh, cuyuubtii sugaysa khiyaarka ka labaad waxaa weeye xuriya xornimo weeye kuf oo ma gabadh xorro ah nin ah, gabadh xor ah kuf oo ma aha xataa uu eh, gabadhaasi ay tahay gabadh la xoreeyo yeelay addoonka dhowaan waxaa ku adkaan doontaa nafaqadii walidaalik eh, nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu door geliyey bariira radia allahu tacaala markii eh, ay xorowday caaisho ay zawjkeedina uu addoon ahaa muqiif baa la dhihi jiray nabigu khiyaar buu siiyey inay eh, iskaga tagto dabeetana zawjkeedii waa kii ka daba ooyey eh, aad buu u jeclaa nabiga alayh slat slaam wuxuu kula teliyey baryara inay iskala joogto waxay tihi yaa rasuul allah miyaad amraysaa mise eh, waxa weeye waa uun taloon maya waa talo yidhi daba ma rabay tii ninkan wax xaajoon kale ah ma jirto sidii bay kaga tagtay marka addoonkii kof omaha gabadh xorra ah catiiq waa kii la xoreeyey ee marka hore addoon ahaan jiray asna kuf uma aha gabadh xura asliya ah oo weligeedba aan addoon noqonin taa kuf uma aha sidoo kale gabadh waxa weeye aabbayaasheed addoonnimo ayna soo marin nin aabbayaashii bar ka mid ay ah addoonno ay soo noqdeen la addoonsan jiray kuf uma aha waay nin aabbayaashii bar ka mid ay ah addoon addooma ay soo ahaan jireen waayahay laakiin taa waxaa ka daba tegay alimaam الsubki wuxuu idhi arrintaa mualifku uu jasmiyey in catiiqii uusan ku fuhayn gabadh xura asliya ah curfigana ma caawinayu idhi deliilkuna ma sheegayo marka masalada in laga istaago weeyaan buui sababtoo ah waxaan aragna uhi zamankan dad fara badan oo aabbayaashood ay addoommo ahaan jireen laakiin ayagoo hadda axraar ah oo waxaa weeye markii dambe madax noqday oo boqorro waaweyn noqday oo sharaf yeeshay oo dumarku ay daba cararayaan u baahan inay gursadaan marka masaladaas yaan lagu sii fogaani buu leeyahay alimaam asubki wuxuu idhi wa khisaaru lkafaa'ati kafaa'ada sifaadkeedu waxa weeye salaamatun in laga badqabo min alcuyuubi ceebihi almuhbati sugay lilkhiyaari khiyaarka wa xuriyatun xornimo weeye faraqiiqu addoonkii liisa kufaan kufa uma hadli xuratin gabadh xora ah wala catiiqu kii la xoreeyey laysa kufan kufa ma aha lixuratin gabadh xura ah asliyatin oo asliyanba xor u ah oo weligeed ba addoonnimo aan soo marin wa nasabun nasab weeye falcajamiyu kii cajamiga ahaa laysa kufa carabiyatin gabadh carabiyad ah kufa ma aha walaa hayru qurashiyi midaan qurashi ahayn oo reer quraysh aan ahayn mukaafian kufo ma aha qurashiyatan gabadh reer quraysh walaa hayru haashimiyin midaan reer beni haashim ahayna wamualibiyun wamualibiyin midaan reer beni mualib ahayna kufan lahuma yani labadooda kuf oma ah gabadh haashimiyad ah ama reer beni mualib ah kuf uma noqonayo walasaxu muctamad waxaa weeye ictibaaru nasabi nasabkii in loo ilaalinayo fi cajami cajamtii kalcarabi sida carabtao kale waaya ka saddexaadna waa nasabkii oo nasabka waxaa weeye gabadhii haddii ay ka sharaf badan tahay ninkii oo dadkii ku abtirsanaysa ka sharaf badan yihiin dadku ku abtirsanaya ninkan zawjkan waxaa weeye ma geeyaan oo ma noqonaya markaas marka asagaa noo faahfaahinaya wuxuu ihi cajamigii waa ninkii aan aan carabta aan ahayn xagga aabbaha laga hadlayaa aabbihii waa cajami hadday doonto hooyadii haba ahaato carabiyad kufuma aha gabadh carabiyad ah agga aabbo hadday doonto hooyadeed cajamiyadba ha ahaato maxaa yeelay ilaahay baa carabta ka doortay ummadaha kale way ka fadli badan yihin waayahay nin aan quraysh ahaynna oo reer quraysh aan ahaynna aan quraysh ka dhalaninna kuf oma ah gabadh qurashiyad ah maxaa yeele xadiid baa ku soo arooray qadimuu qurayshan walaa taqadamuuha quraysh hormariya hana ka hormarina inkastoo xadiidkaas imaam shaafici balaqan uu ku wariyey haddana xadiidku wuxuu ka hadlayey baa lahaa yani xagga imaamada iyo madaxtinimada ee kuma saabsana baabka si kastaba ha ahaatee ee masaladan waxay ka mid tahay masaaisha ay culammadu isku diideen culammada qaar badan baa qaba inaan nasabka la eegeyn soomaalina waxaa dhafoorka u yeelay waxaa weeye ummaddan bay waxa wey meesha ka saareen oo dhaheen gayaan uma ah dad kale marka baabka in lagu sii fogaado ma fiicno ummaddu waxa weeyaan kulluhum liaadam waadam min turaab laa fadla licajamiyin calaa carabiyin walaa lcarabiyin calaa cajamiyin ila bitaqwa halkaa in lagu daaya bay ku fiicanta waayo haddii dadka lasi kala qaadqaado lasi kala gurguro dhib badan baa imaanaya dhowaan bay qolo kasta dhihisa annagaa ree hebel annaga ka fadli badan ree hebel annaga ka sharaf badan annaga kan annaga kan marka doodu way dheeraan waaya way noo imaan doontaa insha allahu tacala cajamta hadda carabtan ku jiraa carabta la kala gurayaa horta cajamta halkaa inoo dhig carabtii ayaa lasii kala qaadayaa marka waxaa la yidhi nin aan qorashi ahayn hadduu doono carab ha ahaadee gabadh qoraysh ah kufo ma aha nin aan ree beni haashimi ree beni mualib ahaynna hadduu doono quraysh ba ha ahaadee gabadh haashimiyad ah ama mualibiyad ah ree beni mualib ree beni haashim ah kufo ma aha maxaa yeel ree beni haashim ree beni mualib ree beni haashim de waa nabiga ka dhashay alayh slam ree beni mualibna waa ilmaadeerada nabiga alayh salaam xadiidna wuxuu ku so aroray in allah astafaa min alcarabi kinaana wastafaa min kinaanati quraysh qurayshan wastafaa min qurayshin beni haashim ilahi wuxuu ka doortay carabtii kinaana waa jilib ka sarreeyey quraysh wastafaa min kinaanati qurayshan kinaanada wuxuu ka doortay quraysh wastafa min qurayshin bani haashim haddaba nasabka xagga carabta see loogu eegayo cajamtii ma loogu eegaya mise looma eegayo carabta muran kuma jirin laakiin cajamta muran baa ku jira in loo eegayo cajamta dhexdooda ayagoo nasabka ma kala fadilayaanoo ma sii kala nasab badan yihin sida muctamadka madhabka cajamtana waa loo tixgelinayaa nasabka way kala sharaf badan yihin oo maalan waxay dhaheen furus ayaa ka fadli badan qibdiyiinta oo waa reer bani israail ibdiyiinta ka adli bada ambiyada ku badnaa ilaa akhiri ma qaalu waxaas dabcan wax adilo cadcado ku soo aroray ma jiro waa nusuus iska caam ah oon guur ku saabsanayn w waaya wuxuu idhi wacifatun cifadaasna waa ti afraad wacifatun dhowrsanaan weeye faliisa faasiqu mid faasiqa ma ahaanin kuf cafiifatin gabadh ee dhowrsoon kuf uma ah khasrada afraad khisaashay aaaada waaa weeye alcifa alcifa waxaa loo jeedaa addiinu wasalaaxu walkafu camaa laa yaxil in gabadhan ay tahay gabadh diin leh oo suuban oo saalixad ah oo xaaraanta ka dhowrsata nin faasiqa oon xaaraanta ka dhowrsanaynin kuf uma noqonayo gabadhaas cafiifada ee dhowrsoon gabadha cafiifada ee dhowrsoon kuf uma noqonayo tan waa masale laisku waafaqsan yahay fi ljumla waa laisku waafaqsan yahay horta haddii laga hadlayo islaamka iyo gaalnimada taa iyadu waa bilijmaac yani gabadh muslimad ah nin gaal ah kufo ma ah taana naskii baa kuso arorayba walaa tunkixu lmushrikiina xataa yuminuu walcabdu muminun khayru min mushrikin lakiin hadda waxaa laga hadlayaa nin faasiq ah gabadh saalixad oo wadaad ah oo waxa weeye muumino ah mau noqonayaa kuf maya uma noqonayo taana ilaahay baa inoo tilmaamayoo afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan mid mumin ah wuxuu la mid yahay mid faasiq ah maya istifaamku waa istifhaam ah maya la mid ma aha wey wa qaala tacaala aلzani laa yankixu ila zaaniyata ilى akhiri dalik waaya wa xirfatun xirfo weeye waa khasladii shanaad fasaaxibu xirfatin dani'ati mid xirfo liidata leh shaqo ka shaqeeya laysa kufa arfaca minhu mid ka asaga inantiisa kufu noqon maayo fakanaasu kii dhulka xaadhayay wa xajaamun kii dadka toobinayey wa xaarisun kii waardiyaha ah wa raacin kii qowsaarka ariga la socda ama xoolaha ilaalinayay wa qayimu alxamaami xamaamka kii horjoogaha u ahaa laysa kufa binta khayaain kii dawaarlaha ama harqaanlaha ahaa inantiisa kufama noqonayo walaa khayaaun kii dawaarlaha ahaana ee kufuma noqonayo binta taajirin mid ganacsadaha inantiisa wa bazaaze mid dharlaah walaa humaa labada soo tilmaamna taajirkiiyo bazaaskii kuf oma aha binta caalimin mid caalim ah inantiisa wa qaadin iyo mid qaadi ah waaya khaslada shanaadi waa xirfadii xirfada waxaa looga jeedaa shaqada qofku uu ka xamaasho ama quudku ka raadsado waaya wax xirfad lagu magacaabay baa la yidhi maxaa yeele qofkii wuu u inxiraafaya wuu u go-ayaa shaqadii waaya iyadaa unba ka shaqaynayaa hariya habeen haddaba xiraftii baa kala sharaf badan xiraftii iyo sanaacaadkii iyo farsamadii dadku ka shaqaysanayeen ayaa kala sarraysa wallahu fadala bacdakum calaa bacdin fi risqi dadka ilahay risqigu ku kala fadilay dad baa arsaaqdooda waxaa weeye si fudud u helaya dad baa arsaaqdooda waxaa weeye dhib iyo silac iyo saxrir u maray dadna ayagoo iska fadhiya ayaa arsaaqdooda imaanaysa haddaba wuxuu idhi siday dadku shaqada u kala fadli ugu kala fadli badan yihiin ama u kala sarreeyaan ayayna gayaan iskugu noqonaynin waxaa weeye haddaba ninkii xirfadiisu ay hoosaysay liidatay kufuma noqonayo nin xirfadiisu ay sarrayso waayahay sida maala dadka ka shaqeeyu leeyahay sharax uu ku sheegaya dad ka shaqeeya waxyaabaha qaaduuraadka iyo wixii la midka ah kufa ma noqonayaan dadka xirfadaha sare leh waaya asagaa mualifku tilmaamayba kii dhulka xaadhaya iyo kii e, dadka toobinaya iyo kii e, qawsaarka ah iyo kii e, waxaa weeye waashmaanka ahaa ama gaadhka hayay iyo kii xamaamka ilaalinayay intaaba kufa ma noqonayaan buuhi mid xoogaa ka yar sarreeya oo dawaarlo ah waa fahamta soo maa inantiisa kuf oo ma ah masle horta in khad laga fahmay yacni hadduu guursado lama dhahayo ma geeyo oo macnaha dee xaaraan bay ka noqonaysa gabadhii hadday raalli ku tahay aabbaheedna raalli uga yahay uliyadeedu waa sax ee waxaa laga hadlayaa ma loogu diidi karaa maadaama aysan isu qalmin masaladan fuqahadu meel fog bay ka egayan dad baa meel log ka eegaya fuqahadu waxay ka eegayaan dadkan maadaama isku dabaqa aysan ahayn hadhow waxaa laga yaabaa gabadhii in ay hoos u eegta ninkii guursaday oo xaqirto way dhici karta wayna dhacdaaba gabadha hadday ka eh, martaba sarraysa ninkii had jeer dumarku waxaa fiican ninka inuu ka martaba sarreeya ama uu la martaba yahay ugu yaraan hadday xoogaa yara qowna ku dhaanto gabadhii ayay ku xaqiri hadday kaa shahaada sarrayso shahaada digriya tusaale ahaan aad haysto adna aad haysato shahaada dugsiga adna shahaada jaamacadeed had jeer uu ku xaqiri haddaan aqoon lahaynna warkeeda iska badaaba haddii reer laban ay ka dhalatay adna nin caydaa ah way ku xaqiiri marka tanna waa un la mid reer yani xirfad sare leh hadday iyadu ka dhalatay adna xirfad hoose aad leedahay way ku xaqiri doontaa dhawaa marka waau annaga kor kuu soo qaadno adigoo dhulka xaadaya ayaa maarata kor kuu soo qaadnay ku leedahay oon sharaf kuu yeelna hadhow dacayad baa imaan doonta markaa dhib baa dhalan doona labadii qof inaysan tawaafuq uusan dhicin oo iswaafaqin dee guurkana mawaddo iyo loo baahanya ulfa marka fuqahada horta meel fog bay wax ka eegayaane inagu yaynan fuqahada ku degdegin aysan dhihin aayadda qur'anku yaynan ku garaacay ina akramakum cinda allahi atqaakum fuqahadu masaalix bada'aan bay tixgelinayaan waaya marka ninka kanaaska iyo xajaamka iyo xaaraska iyo ninka raaciga ah iyo kaa xamaamka ilaaliya intaaba kuf oo maaha ninkii dawaarlaha ahaa inantiisa kii khayaadka ahaa laftiisu kuf oo maaha ninkii ganacsadaha ama dharka iibinayay inantiisa labadoodana kii taajirka ah ama bazaaska ahaa nin caalim ah ama qaadi ah inantiisa kufa ma ah eg culammadii baa darajada u sarraysa laga dhigay sababtoo ah dee dadkaaba saa u taxgeliyaba dadka curfigoodaba saasaaba culammadu waa dadka u sarreeya ee dadka kalena waxaa weeye darajada soo raacda ayay soo gelayaan wal asaxu muctamad waxaa weeye ana alyasaara hoantinimadii laa yuctabar inaan tixgelinayn waxaa looga jeedaa dhaqaalaha raad kuma leh kafaa'ada haddii gabadhi ay ka dhalatay reer dhaqaalo leh nin faqiir ama soo dooni kara haddii khisaashii kale soo tilmaanay anta ahaa u gayaan ugu yahay nacam wuu soo dooni karaa sababtoo ah xooluhu waxay dhaheen waa hadh waxa wey tegaya waa gelinka dambe hadhkiisa oo kale marna imaanaya marna tegaya waa xaalo isbedelaysa marna waad haysataa marna gacantaadu ka baxaya qofkii shalay cay dhahaa waad arkaysa o maanta isagoo hani ah qofkii maanta haniga waxad arkaysa beri cay noqday marka xoolaha wax lagu faanto lagu faano dadka cuqalada iyo dadka arbaabulmuru'aad waxay ku faanaan ma ah waaad maanta ku aaraysaa beri gacantaada ka bixi oo dadka ah marka eh, tixgelin male laakiin maanta dadka haddaan u fiirsanno khisaasha kale waxaa uga muhiimsan oo qaalisan xoolaha ninku hadduu mar xoolo leeyahay suu doona sifad doona hala gabadhi waa la siinaya hadduusan xoolo lahaynna ninka ugu gobsani ninka ugu sharaf bad yahay gabadhi waxaa laga yaaba inaan la siinin marka eh, dadku xoolahaasay ba uga ictibaar badan yahi mkiibaasbedlaya mkeenu l ka duwan yahay mkii hore walasaxu muctamad waxaa weeye ana bacd alkhisaari mar haddaan intaa la sheegay quruxdii iyo beledkii iyo waddankii iyo eh, jinsiyaddii iyo waxyaabaha kaleo dhanna warkooda badaa wa ana bacd alkhisaari walasaxu muctamad waxaa weeye ana bacd alkhisaari eh, sifaatka barh ka mida laa yuqaabil in laqaabilin bibacdin barh kale eh, macnaha sifaadkii khisaar alkafaa ahaa laysma qaabilin karo oo maalan naqiiso nusqaan laguma kabi karo fadiilo qofka hadduu nusqaana leeyahay fadiilona uu leeyahay laskuma kabi karo nusqaantii iyo fadiiladii tusaale ahaan gabadh xurro ah oo aan carab ahayn looma guurin karo addoon carab ah asna dhinac buu kaga fiican yahay idna dhinac bay kaga fiicanta marka laskuma kabi karo gabadh ceebihii ka nabadgashan ceebihii nikaaxa laakiin xirfadeedu ay hooseyso aabeen xirfad liidatu ka shaqaysto looma guurin karo nin ceebaysan oo nasab leh gabarh xoro oo faasiqa ah lama guurin karaa addoon cafiifa ah. wahaakada walaysa lahu oma sugnaanin aabbihii taswiiju ibnihi inankiisii inuu guriyaa sahiiri ay yaraa amatan addoon wakadaa waxaa la mid ah maciibatun yani mid ceebaysan oo gabarh ceebaysan ooma guurin karo cala almadhabi muctamad haddaan qabanno maxaa yeele wax dheefo ugu sugan ma jirto inankiisa yarka ah aabbuhu uma guurin karo addoon maxaa yeele addoonta waxaa loo guursadaa markii zine laga cabsanayo de ilmihii yaraana looguma cabsanaya arrintaas ee sidoo kale gabadh ceeb leh ooma guurin karo ceebihii dee khiyaarka sugayay sida gabadh baras qabta ama gabadh waalan inankii yaraa oma guurin karo maxaa yeele maslaxa uguma jirto wayajuusu waxaa bannaan man laa tukaafiuhu bibaaqi lkhisaal wayajuusu waxaa bannaan an yuzawijahu inanki yaraa inuu u guuriyo man laa tukaafiuhu gabadhan ugu qalmin bibaaqi lkhisaal sifaatkii kale ee waxa weeye khisaal ilkafaa ah oo maxaa looga jeedaa khisaashii kale haddaysan gabadhan ugu qalbin xagga nasabka oo kale tusaale ahaan ama xagga xirfadda oo kale aabbihii xirfad saruu leeyahay waxa weeye inantanna aabbaheed xirfad hoosuu leeyahay ama asaga ka nasab badan inanku inantan wuu u guurin karaa maxaa yeele inankii lagu ceebayn mahayo inuu guursado gabadh ka yar darajo hoosaysa waaya faslun fasalkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa maxjuur calayhi kii la sharay guurintiisii laa yuawiju u guurin maayo laa yuzawaju loo guurin maayo majnuunun mid waalan sagiirun oo yar wakada waxaa la kabiirun mid weyn ilaa lixaajatin baahi inay jirto mooyaane fawaaxidatun fawaaxidatun bu idin qoran mise fawaaxidatan fawaaxidatan saasaa qoran laakiin labada ku bannaantahay awaaidatan ay fazawujaha wuxuu u guurinaya markaa waaidatan mid ba u guurinaya mafcuulkii labaad bay noqonaysaa ama awaaidatu ay awaaidatu mid unbuu yankixuha guursanaya macnaha ilmo yar inan yar oo waalan ama mid weyn oo waalan labadaa midna looguma guurin karo ilaa inay baahi jirto mooyaane hadday baahi ay keento guurkooda waa loo guurin karaa waaya inanka yar horta asagaasi ahaanba laguma guurin karo waaya laakiin kan waalan ee weyn waxa weeye waa loo guurin karaa haddii ay baahi keento haddiisan laakiin baahi jirin loo guurin maayo baahidana waa kaan so horay usoo tilmaanno haddii la arka maalan asagoo dumarkii ku meeraysanaya oo kale ama dhakhaatiirtu ay dhahaan haddii loo guuriyo uu caafimaadaya markaa hal unbaa loo guurinaya hal dumara haweeney baa loo guurinaya waaya aabbihii baa u guurinaya ama awogii ama suldaankii oo haakada ama casabadii kale mid waxaa lagu gaabsaday maxaa yeele baahidii baa intaa ku tegaysa haddii mid aynu ku filayn aynu dhowrayn waa loo kordhin karaa mid iyo laba iyo saddex waa loga dhigi karaa welahu waxaa u bannaan weligii taswiiju sagiirin mid yar inuu guuriyo caaqilan oo caqlila akara min waaxidatin mid hal ka ee inan yar oo caqli leh wuu u guurin karaa qof dumar ahoo hal ka badan eeg inanka yarka ah haluma loo goyn kara hadduu u baahan yahay oo dee baahaya keentaan idhi laakiin waa haddii kii waa lawe kii caqliga lahaa laakiin mid waaxida mid ka badan hal mid ka badan waa loo guurin karaa akara min waaxida mid wax ka badan waa loo guurin karaa walahu waxaa u bannaan weligii taswiiju sahiirin inankii yaraa inuu u guuriyo inankii yaraa oo caaqilin caqli lahaa akara min waaxidatin mid wax ka badan haweeney wax ka badan wuu u guurin karaa kii caqli lahaa weeyaan maxaa yeele kan caqliga le maslaxa ayaa ugu jiri karta in loo guuriyo mid wax ka badan dan baa keeni karta iyo maslaxo laakiin kaa waalan ee yarka ah dee midun baa ku filan waayahay wayusawiju waxaa u guurinaya almajnuunata inantii waalayd abun aabba ayaa u guurin kara aw amase jadun awow in daharat hadday soo baxdo maslaxatun maslaxo walaa tushtaradu lama shardiya alxaajatu inay baahi u qabto wasawaan waxaa isku mida ah sahiiratun tii yarayd wa kabiiratun tii wenayd ayibun tii garoobka ahayd wa bikrun tii gashaantida ahayd fain lam yukun abun aabba haduusan jirin awjadun ama awow lam tusawaj looma guuriyo taa waalan fii sahiiriha intay yar tahay fain balaqat hadday qaan gaadho zawajha waxaa u guurin doonaa asulطaanu suldaankii filasaxi muctamad haddaan qabano lilxaajati baahi buuna u guurinayaa laa limaslaxati maslaxase u guurin maayo filasaxi muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi gabadhii majnuunada ahayd ayadu waalayd een miyirka qabin waxaa u guurin kara aabbo ama awow ayaa u guurin kara gabadhaas goormay u guurinayaan hadday gabadhaasi maslaxo ku qabto guurka baahina looma shardiyo inay u guuriyaan maxaa yeelay gabadhan haddii iyada loo guuriyo meherna way helaysaa biilla way helaysaa laakiin kaa majnuunka ah asaga waxaan idhi waxaa shardi a in xaaje loogu guuriyo lakin iyada xaaje looma shardin u fiirso fiqiga waa kaas majnuunka waxaan idhi xaaje unbaa loogu guuri karaa hadduu u baahan yahay maxaa yeele asaga kharash baa ka baxaya laakiin gabadhan majnuunada ah shardi maaha inay xaajo qabto marka loo guurinayo sababtoo a ah iyadaaba dee wax soo gelayaana maslaxada ugu jirta guurkii waaya waxaa isku mida ah gabadhaas loo guurinayo inay yartahay ee majnuunada ah inay yar tahay iyo inay weyn tahay inay carmal tahay iyo inay gashaanti tahay intaba waa isku mid xukunku isma khilaafayo haddii aabba uusan jirin ama awo uusan jirin waa weligii mujbirka ahaaya horta ta yarta ayada fii siqiriha inta yartaa loo guurin maayo majnuunadii yarayd inta yarta ah loo guurin maayo maxaa le wax ijbaal ah oo lagu leeyahay ma jirto baahina ooma qabto markay qaan gaadha laakiin gabadhii waxa weeye waaleed waxaa u guurinaya suldaanka madaxweynaha muslimiinta u guurinaya fil asax waa markay baahi u qabto guurkaas ayaa loo loogu guurinayaa sida maalan oo kale nikaax bay u baahantay ama dhakhaatiirtii baa yidhi maalan way ku caafimaadaysaa laakiin maslaxa loogu guurin mahayaa lidhioo sida maalan mu'anti inay hesho kale waay waman xujira calayhi qofkii la sharo bisafahin nacasnimo lagu sharo ama dhinna laa yastaqilu la keli noqon maayo binikaaxin guur bal iskaba dhaafe yankixu wuxuu ku guursanayaa biidni weliyihi weligiisa iidankiisu ku guursanaya aw amase yaqbalu lahu waxa u aqbalaya guurkii alweliyu weli baa u aqbalaya fain adina haddii u fasaxo oo wacayana ou cayimo weligii imra'atan haweeney lam yankix ma guursanaya hayraha gabadhaa loo tilmaamay mid aan ahayn wayankixuhaa wuxuu ku guursanayaa bimehri اlmili ayadoo kale wax lagu mehersado aw aqala ama wax ka yar fain zaada hadduu intaa ka badiyo falmashhuuru muctamad waxaa weeye sixatu nikaxi nikax inuu asaxayo bimahri mili mahru miligeed inuu ku asaxayo oo min almusama musamiya wa mahru mili ah wuxuu ku tilmaamaya qofkii la sharay ee maxjuur calayhiga ahaa lagu sharay dhinaan waa qofkii safiiha ahaa ee xoolihiisa isku ciyaaraya sayrsayraya waxaa weeye waxaan maslaxa adduunyo iyo maslaxa aakhara toona ogu jirin waxa weeye sadaqadii ma soo gelayso maxaa sadaqadii waxa laga yaba qofkii dee aakhiro ajir ka helaya adduunyadana maslaxa uguma jirto waxa weeye cunto iyo dhar iyo waxa kuma soo kuma bixinaya wuxuu ku bixinaya macaasi iyo waxaan dani ugu jir ayuu xoolihiisa ku sayraya marka weligiisiibaa xaakimkii u koryeelo waa la sharay oo waa laga xayar xoolihiisa inuu ku tasarrufo kaas waxaa la lahaa almaxjuuru calayhi lisafah amaba asaga oo waxa weeye safiih ayuu qaan gaadhay oo lamaba sharinba waxaa la yidhahda asafiihu lmuhmal waa kay dadku u badan yihiin dad badan kaa asaga ah horta nikaax la keli noqon mahayaa lagu yidhi maxaa yeel xoolihiisiibaan lagu aaminayninne nikaax dhan see loogu aaminaya marka nikaaxi la keli noqon mahayo nikaaxuna kharash badan ayuu u baahan yahay marka haddii nikaaxi loo sii daayo kharash ciiddaas ayuu ku bixinayaan waxaa laga yaba gabadha meherkeedu inuu ka dhigo dee wixii dadku ay bixinaya wax aad oga badan saas darteed horta gacanta loo sii dayn maayo ee wuxuu ku guursanayaa laakiin biidni weliyihi weligiisiibaa u fasaxayole guurso waaya hadduu weligiisi u fasaxo wuu guursan karaa markaa ilaa ninkani caqligiisana wuu qabaa laakiin waxoogaa yaroo waxaa ku jira safah ah. fudayd baa ku yar jira marka weligiisaa la soconaya qaabku wax u guursanayo asagaa eh, eh, ka warhaynaya hadduu doono weligiisa ayaa u aqbalaya guurka oo asagaa u fasaxaya wuxuu leeya ii guuri marka warkaas u aqbalaya marka ama weligiis asaga ha u fasaxo oo asagoo ha guursado ama asaguba ha u aqbalo weligii biidnihi idankiisa ha u aqbalo midkii la yeelaba waa asaxaysaa haddaba haddii weligii u fasaxo dhoo gabadh guurso gabadhiina uu cayimo dhoo heblaaye guurso gabadhaa gabadh aan ahayn horta ma guursan karo ila ninkan waa maxjuur calayh intii loo fasaxay unbuu ku tasarufi karaa gabadhaana wuxuu ku guursan karaa bimehri lmil iyadoo kale waxa lagu mehersado hablaha kayrkeed ah waxa lagu mehersado ayuunbuu ka bixinaya ka badan kama bixin karo hadduu doono haba ka yareeyaba hadduu ka yareeyo waa raganimo waa raganimo guurkii dee intii lagu guursanayu ka yareeyo saasaaba kasii fiican haddaba hadduu ka badiyo ka waran guurkii ma asaxaya sida muctamadka wuxuu ku yidhi guurkii wuu asaxayaa hadduu ka badiyo laakiin guurku wuxuu ku asaxayaa mahrulmili min almusama musamaha wixii mahrulmili ugu ah unbuu ka asaxaya tusaale ahaan gabdhaha waxaa lagu mehersanaya keyrkeedah ee konton garam asna wuxuu ku mehersaday gabadhii boqol garaam marka nis buu ku daray soo ma ah niskaa unbaa yacanii mehermitligii unbaa loo eegayaao musamihii unbaa waxaa laga siinaya konton garaam gabadhii konton garaam buu ka ansaxaya kontonka garaam ee zaa'idka kuma ansaxayo laakiin lagu bedeli mahayo musamihii waxaan ahayn oo dhihi maayo geelha loogu bedelo ama lacagha loogu bedelo musamihii oo dahab ah mehermitli wixii uga ahaa konton garam soo ma ahayn kontonka garam uu ka ansaxaya haddii maalan lacag uu ku meersado gabdhaha maalan khayrkeeda mehermitrigeedu ahaa saddex kun oo dollar asna uu ku meersaday lix kun oo dollar saddexdii kun unbaa lagu soo celinaya saddexda kun ee kalena waa la tuuraya wakaa markuu ku leeyahay falmashhuuru sixatu nikaaxi bimahr lmili min almusama sidaa wey walow qaala haddii uu dhaho weligii inkix guurso bialfin kun ku guurso oo walam yucayin imra'atan haweeney walam yucayin uusan u magac dhabin imra'atan haweeney nakaaxa wuxuu ku guursanayaa bilaqali kolba kii yar min alfin kun iyo mahri miliha mahri miligeedii walow alaqa idna idankii hadduu iska ilaaqo fal asaxu muctamad waxaa weeye sixatu inuu asaxayo wayanki wuxuu ku guursanaya bimahri lmili mahri lmili wuxuu ku guursanaya man taliiqu bihi wax u cuntama waaya haddii weligii uu dhaho gabadhan waxaad kun ku guurso yidhi kun ku guurso laakiin haweeney ooma magacaabin wuxuu ku guursanayaa kolba kii yar kunkaa loo sheegay loo magacaabay iyo mahramidriga gabadha kolba midkii yar ayuu ku mehersanayaa waaya maxaa yeele mar walba maslaxadii buu ilaalinayaa maharmidriga hadduu yar yahayna de maharmitrig wax ka badan looma fasixin hadduu kunku yar yahayna kunkaa unbaa loo ogolaaday waaya haddii idankii la iska idlaaqo oo uu dhaho iska guursoon haweeneyna uusan u magacaabin guursoon buu idhi eh, marka waxaa muctamad ah ninkaa maxjuur calayhi bisafa ah in eh, uu eh, guursan karo laakiin gabadhan uu guursanaya waxaa weeye gabadh u qalanta ayuu wuxuu ku guursanaya mahrulmili mar kasta mahrulmili gabadhaas ayadoo kale waxa lagu guursado gabadha dee ehelkeeda ah gabdhaha hablaha ehelkeeda ee dee ayadaa la dhashay ama walaaladeeda iyo eedooyinkeeda iyo hablaha qaraabadeeda ah ee mahrumidligooda wixii lagu guursaday wax la mid ah ayuunbuu ku guursanayaa gabadh u cuntanto u qalanta gabadh ka sarraysa shariifad ah ku guursan maayo dee meherkeeduusan awoodayn fain qiila lahu haddii lagu dhaho fain qabila dhe fain qabila haddii uu aqbalo lahu ay lisafiihi safiih haddii u aqbalo welihii weligiisii haddii u aqbalo nikaaxi ushturida waxaa la shardiya idnuhu inuu fasaxo safiihi mar kasta waa horta u fasaxaa haddii uu weligu aqbalaya nikaaxa uu dhaho anaa soo aqbalaya nikaaxa waa inuu ka fasax qaataa kan safiiha ee maxjuur calayhiga ah maxaa waa qof xor ah oo mukalaf ah marka waa inuu fasaxa wayaqbalu wuu ku yaqbalu wuxuu ku aqbalayaa weligii gabadh u qalanta bimahri mili mahrmili buu ugu aqbalaya faaqala wax ka yar fain zaada hadduu mahrmiligi ka badiyo saxa nikaaxu nikaaxu wuu asaxayaa bimahri mili mahrmili buu ka asaxayaa wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay yabtul waa buuburayaa wuxuu ku yihi qofkii safiiha ahaa haddii uu weligu nikaaxa u aqbalayo waxaa laga rabaa mahrulmidli inuu ugu aqbalo ama wax ka yar mahrulmidligii ilan waa sida maslaxadu ay tahay haddii uu intaa ka badiyo oo mahrulmidlig wax ka badan ugu aqbalo maalan mahrulmidlig wuxuu ahaa laba kun oo doolar kanna wuxuu usoo aqbalay weligii saddex kun nikaaxi horta wuu asaxayaa laakiin muxuu ka asaxaya mahrulmidlig ka asaxaya kanba waa laga gurayaaba maxaa mahrulmidli u ah gabadhan oo hablaha qaraabadeeda ah lagu guursadaa maa laleeyahay gabadha sifaadkan leh ee qaraabadeeda ka mid ah maxaa lagu meheriyaa meherkaas unbaa hadhow laga bixinayaa wuxuu ku meheriyey waa laga guuraya waa laga tegaya ilan weligan wuxuu ku tasarufay wuxuusan xaq u lahayn qowl baa wuxuu leeyahay maye nikaaxa laftirkiisii baa buraya laakiin sida muctamadka nikaaxu ma buraya maxaa nikaaxu <clears throat> hadduu xataa meherku meherku hadduu buro xataa nikaaxu ma burayo inoo imaan doontaa masala iyadoo faahfaahsan walow nakaxa safiihu kii safiiha haddii uu guursado gabadhii bilaa idnin isagoon weligiisi unu idmin un fasaxin fa baailun fanikaaxu nikaaxi baailun baail weeye fain wada hadduu gabadhii u tago lam yalzamhu shayun waxba ku laazimi maayo wa qiila waxaa la mahru mili mahru mili baa laga rabaa wa qiila waxaa la yidhi aqalu mutamawalin wax xoolaysa wax u yar ayaa laga doonayaa waaya ninkii safiiha ahaa ee maxjuur calayhi lisafa ahaa ayaa iska boodayoo iyadoo isagoo weligii ka fasax qaadanin ayuu gabadh iska nikaaxsaday iska mehersaday nikaax horta waa nikaax baatil ah maxaa hore waxaan usoo tilmaannay inuusan guurka u madax bannaanayn mar haddii uusan weligiisa u fasixinna dee nikaaxaas waa nikaax uu keligii iska mehersadee nikaaxaasi waxba kama jiraan wey haddaba gabadhi hadduu u tago ka war gabadhi hadduu u tago horta waxba ku waajibi maayo maxaa looga jeeda waxba ku waajibi maayo xadna lagama rabo oo maxaa yeelay nikaaxan shubha ku jirta shubha ayaa ku jirta qaacidaduna waa ka ahayd alxuduudu tudrabu bishubahaat waayahay haddii ay welad dhashana ilmaha asagaa la haleeshiin doonaa meherna laguma leh maxaa gabadhan ayadaa nafteeda u ogolaatay ninkan safiiha ah inay iska hubisa ayay ahayd marka meherna yeelan mayso qiil ba wuxuu leeyahy maya ee eh, mahrumithli gabadhi ha yeelato suusan eh, yani waddigaas oga madhnaanin xad iyo cuquuba waaya qiil kale oo saddexaadna wuxuu leeyahay aqalu mutamawalin xoolaha u yar baa la siinaya mahrumid la siin mayno laakiin aqala wax xoolo laga dhigto wax u yar ayaa la siinaya suusan eh, nikaaxi uga madhnaanin meher waman qofkii xujira calayhi la sharaa lifalasin caydhnimo loo sharaa yasixu nikaaxu guurkiisu waa saxaya wa mu'anu nikaaxi nikaaxa kharashkiisuna fii kasbihi xoogsigiisa ayay ku sugan yahay laa fii maa macahu wuxuu haysta laga qaadi maayo waaya kan waa maxjuur calayhi lifalas waa ninkii deynta badan ta lagu yeeshay deyntiisi iyo oolihiisa kala bateenoo deyntiisu ka badato xoolihiisa kadibna la sharay si xoolihiisi loo iibiye loo xaraasho oo dadkii deynta ku lahaa loo siiyo wayna soo dhaafay fii baabi almucaamalaat qofka noocaasa hadduu gabarh guursado bal ka waran guurkiisi ma asaxaya waa asaxaya nikaaxiisu qof madax bannaan qof dhiman ma aha sida kii haddana soo dhaafay oo kale waa qof madax bannaanoo maskaxdiisi iyo miyirkiisii qaba waxaa laga sharay un xoolihiisii waaya haddaba kharashkii guurka xaggee laga keenaya guurkan uu dib ka keenay inta la sharay kadib xageebuu kharashkiisa ka bixinaya wixii uu xoogsaday uu shaqaystay ayuu ka bixinaya laakiin xoolaha uu gacanta ku hayo ka bixin maayo maxaa yeel xoolahan waxaa iska leh quramadiisa xaq ku leh markaa quramada ayay xoolahan u sharayihin oo u xayirayihin wa nikaaxu cabdin addoon guurkiisu bilaa idni sayidii sayidkiisan u fasixin baailu nikaaxaasi baail wey wa biidnihi idinka sayidkiisana saxiixun saxiix weeye waa asaxaya walahu sayidkii waxaa u bannaan ilaaqu idni idankii inuu iska ilaaqo oo addoonkiisa uu iska ilaaqay idanka walow waxaa u bannaan sidoo kale takyiiduu inuu ku qaydo bimra'atin haweeney oo qabiilatin ama qabiil oo beledin ama wadan walaa yacdilu addoonka ka leexan mahayo camaa udina fiih wixii loo fasaxay waaya wuxuu ku yidhi addoonkii hadduusan sayidkiisa u fasaxin inuu guursado ma guursan karo hadduu guursadana guurkiisa waa baail xadiid baa ku soo aroray masaladaas uu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ayu mamluukin tasawaja bihayri idina sayidihi fahuwa caahirun rawaahu tirmidiy adoon kasta oo isagoo sayidkiisa u fasaxin guursadaa waa zaani buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalam xadidka tirmidi oo wariyey waana xadiid xasan ah haddii laakiin sayidkiisa u fasaxo oo u dhaho guurso markaa wuu guursan karaa nikaaxiisuna waa saxiix sayidkiisa uu xaqu leeyahy ku yidhi inuu idankii u ilaaqo u dhaho iska guurso gabadha la gabadha adoonto guurso wuuna ku qaydi karaa hadduu doono guur yani idankiisa wuu qaydi karaa oo uu ku xidhi karaa haweeney mucayan ah haweenaydaa guurso uu dhihi karaa ree hebel qabiil mucayana ka guurso uu dhihi karaa wadan hebel ka guurso uu dhihi karaa wadan mucayana laakiin haddii mar loo cayimo addoonkii kama leexan karo wixii loo fasaxay waladharu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye laysa lisayidi sayidkii inuu sugnaanin ijbaaru cabdihi addoonkiisa inuu ku khasbo cala nikaaxi guur walaa cagsigu taa cagsigeedna uma bannaano walahu laakiin waxaa u bannaan ijbaaru amatii addoontiisa inuu ku khasbo guurkii biayi sifatin sifo kastoo kaanad ay ku sugantah fain alabat hadday dalbato lam yalzamu ku waajibi mahaya taswiijiha inuu u guuriyo wa qiila waxaa la yidhi in asaga xaaraan ka tahay lazimahu waa ku waajiba inuu u guuriyo wuxuu ku yidhi sayidkii xaq uma leh inuu addoonkiisa u khasbaa oo guur ku khasbaa sababtu waa maxay maxaa yeelay hadduu addoonkaasi mar guursado nikaaxiisa kuma koryeeli karo dalaaq gabadhii kama furi karo marka wax uusan inuu kor yeelo uusan awoodu lahayn kumau khasbi karo waaya marka ma dhihi karo khasab ku guurso addoonkiisii cagsina laa cagsuhu cagsiisa muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa addoonku baaliqa ah sayidkiisii kuma khasbi karo nikaax haddii uu dalbado macnaha addoonku ma dhihi karo khasab igu guuri sayidkiisa waaya taana xaq uma leh addoonkii waajibna kuma aha sayidkii inuu ajiibo laakiin waxaa u bannaan ku yidhi sayidkii addoontiisa inuu khasbo addoontii uu lahaa ee haweenayda ahayd inuu guur ku khasbo uu xaq buu leeyahay sifo kastoo addoontaasi ku sugan tahay sifadaa waxaa loo jeedaa ama bikri ha ama carmal ha ahaato ha yaraato ha weynaato caqli ha lahaato say doontaba ha ahaato yani addoontaas uu khasbi karaa uu dhihi karaa guurso maxaa yeeley maslaxa ugu sugan guurkeeda waayahay manaafic badan ayuu ka helayaa kale waxa weeye isagaa maamula oo ah weli u ah hadday iyadu dalbato laakiin waajib kuma aha inuu u guuriyo hadday guur dalbato waajib kuma aha inuu u guuriyo qiil ba wuxuu leey maye hadday xaaraan ka tahay oo asagu uusan u tegi karin addoontaas oo maalan nasab u ka dhexeeya ama ridaaca ama musaaharo si uun hadday xaaraan uga tahay waxaa waajib ku ah markaa inuu addoontii u guuriyo si uu markaa e, oga ilaaliyo inay xumaan ku dhacdo waaya waidaa zawajahaa haddii sayidkii addoontiisu u guuriye fal asaxu muctamad waxaa weeye annahu shaaniya bilmilki milki inuu u guurinayo laa bilwilaayati wilaaye uma guurinayo fayuzawij haddaba uu u guurinaya muslimun muslim amatahu addoontiisa alkaafirata ee gaasha ah, oo faasiqun faasiq oo mukaataban mukaatab waxaa weeyaan intaaba addoontooda way u guurin karaa waaya wuxuu ku yidhi haddii uu sayidku addoontiisa u guuriyo wuxuu ugu guurinayaa sida muctamadka milki buu u guurinayae wilaaye uma guurinayo taa macnaheed waxaa weeye waxaa ka dhalanaysa in eh, sayid muslim ah addoontiisa gaashaa uu guuriyo haddii la dhihi laha walaayo u guurinayaan oo mayna bannaanaateen inuu guuriyo waa kii aan hore usoo sheegnay weligu iyo gabadha muwaliyadiisa waa inay itixaadu diinayn inay isku diin yihiin marka milkii waa hadda uu guurinayaae eh, walaayo uguma guurinayo faasiq saasoo kale addoontiisa uu guurin karaa milkii waa eh, uu guurinayaae waxaa wey walaayo uma guurinaya hadday walaayo ahaan lahayd uma inuu guuriyo mukaatabna saasoo kale addoonkii la kitaabeeyey addoontiisa wuu u guurin karaa maxaa yeelay wuxuu u guurinaya milki walaa yusawij u guurin maayo waliyun weli u guurin maayo cabda sabiyin ilmo yar addoonkii u guurin maayo wayusawij wuu u guurinayaa weligii amata waa addoontiisa filaa sax muctamad haddaan qabana yacni weligii u guurin mahayo ilmo yar oo weli uu yahay addoonkiisa uma guurin karo waayah maxaa yeelay hadduu mar u guuriyo waxaa ka go'aya yani kasabkii iyo xoogsigii iyo fawaa'iddii ka heli jiray ayaa ka go'aysa marka uma guurin karo ilmaha yarka ee weligu yahay addoonku iska leeyahay haweeney u guurin maayo laakiin waxaa u bannaan addoonta uu iska leeyahay ilmaha yarka ah inuu u guuriyo hadday maslaxa ay ku jirto si oga helo meherka iyo waxa weye kharashka gabadhan kaga socda ilmaha yarka ah ayaa ka dhacaya ninkeeda ayaa biilan doona waxa weeye meherkana wuu ka qaadan doonaa asagaa yeelan doona meherka والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد